بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمه واسعه باب حكم المرتد diinka baxaha xukunkiisii baabkiisii hada maxaluhu wamabxahu wlmurtadu huwa man kharaja can diin اlislaami diinka baxe ama murtad ka noqday islaamka waxaa la yidhaahdaa man kharaja kii ka baxay can diin اlislaami islaamka diintiisii ila alkufri gaalnimo uga baxay bificlin ficil uu sameeyeyna kaga baxay aw qowlin ama odhaah uu yidhi kaga baxay aw ictiqaadin ama rumaysan uu wax rumaystay uu wax aaminay aan sharci ahayn oo gaalnimo ah kaga baxay aw shakin ama shaki uu kala garan waayey oo uu leeyahay waxaa iyo waxaasi inay sidaa yihiin waxyaabihii diintu waajibisay in la rumaysto uu leeyahay ma garanayo sida inuu yidhaahdo anigu qiyaame inuu jiro iyo in kale iskama hubo odhan maayo ma jiro oo ma beeninayo laakiin ma garanayo marka mar hadduu shaki geliyey wax waajibkiisu ahaa in la yaqiiniyo waxa uu noqonayaa gaalnimo sheikhu raximah اllahu tacaala raxmata waasica waxau inagala hadlayaa baab aad iyo aada u qiimo badan oo mansalat alaqdaam ah meel ay gommaduhu ku simbiririxdaan ahna bidcadii ugu horreysay ee ummaddan ku timaada ummadda in xaq darro lagu gaalaysiiyo oo diinta lagaga saaro marka ugu horreyn waxaynu tilmaamaynaa waxaa riddada loo yaqaanaa waa xukmun sharciyun waa xukum sharci ah oo ay tahay sida axkaamta kaleba diinta in loogu aqoon yeeshaa ay shay waajiba tahay min xaysu ljumla in waxa weeye baabka riddadana loo aqoon yeesho siiba si gaar ah loogu sii aqoon yeesho marka shaksiga alle iyo rasuulkiisu gaalaysiiyeen sala allahu calayh wasalam in la gaalaysiiyaa waa sharaf waana xukum sharci ah waana cadli iyo cadaalad weeye waana dariiqii mustaqiimka ahaa oo la raacay cidaan alle iyo rasuulkiisu gaalaysiin in la gaalaysiiyaana waa baail iyo dariiqii xaqa ahaa oo laga weecday iyo dhiirasho lagu dhiiraday ilaahay subxaanahu wa tacaala xukumkiisa marka xukum kastaaba halka uu uga baahan yahay in waxa weeye halka uu ku habboon yahay la dhigo ilaahayna subxaanahu wa tacaala aan lagu been abuuran oo xukum waxa weeye aanu isagu lahayn aan loo nisbaynin ayaa ay noqonaysaa riddada iyo qofka oo diinta laga saaraana inay kow ka noqoto waayo marka aad tidhaahid cid baa diinta ka baxday macnaheedu waxa weeye qofkan waxaad bannaysay oo aada saa'iq ka dhigtay iyo waxun guri mar leh inuu yahay qof waxa weeye dhiiggiisu bannaan yahay diin islaamna aan haysan nacdal iyo naxariista alloo laga dheereeyeyna u bandhigan iyo ciqaabka ilaah iyo cadaabkiisa inuu waxa weeye nolol loo baaqi yeelaana inaanay jirin ayaad xukumaysaa waayo gaalka asliga ah wakhtiyo badan baa nolol loo baaqi yeelaa oo cahdi iyo ammaan iyo dimo iyo cuhuud baa lala galaa markaasaa loo baaqi yeelaa bal qaarkood waxa weeye noloshaaba lala wadaagi karaa oo xaas bay kuu noqon kartaa gabadh yahuud ah ama ahlulkitaaba ah. ahlulkitaabka nasaarada yahuuda labadaa balo miduna gabadh ahlulkitaaba ah oo yahuudiyad ah ama nasraaniyad ah laakiin murtad isaga cid bani aadama inuu u guursa inuu guursadaa xalaal uma aha murtad cidima guursato sharcan waa xaaraam ciduu guursan karaa ma jirto gawraca ahlulkitaabku xalaal buu ahaa laakiin gawraca murtadku xaaraam weeye oo marnaba ma xalaaloobayo oo murtad gawraci xalaal noqon maayo gaalada iyagu dhexdooda way isdhexlaan muslimkuun baana isdhexline laakiin murtadka cidna ma dhaxlo cidina ma dhaxasho waayo nololba looguma talagelin maalkiisuna waa fay lilmuslimiin marka maadaamu axkaamta tirada badan lehee noocaasi ahi ka dhalanayso gaalnimadii asalka ahaydna uu isagu ka adag yahay biijmaaci lmuslimiin alkufru ridda أغلط بإجmاع المسلimiin min الكفr الأsلي gaalnimada ridada oo gaalnimo caarid ah oo mar dambe soo dirisay ah way ka adag tahay gaalnimada asalka ah biijmac اlmuslimiin waxa adag ridada adag waayo gaalnimadaa kale oo inagaa sheegaynay waktiyo badan baa nolol loo baaqi yeelayaa ama waxyaabo badanoo mucaamalaada idi dhex marayaan laakiin murtadka isaga nolo looguma talagelin imaa inuu islaamo imaa inuu aakhira u kaco waxba kama dhexeeyaan haddii awood loo leeyahy marka ay sidaa tahay ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa in si yar loogu xadgudbo oo xukumka intaa leeg cid si fudud loogu sheegaa waa arrin aad u adag wey waayo qowlu cala allahi bikayri cilmin waa muxaram bidaati ahlucilmigu waxay uqaybiyaan muxaramaadka muxaram lidaati iyo muxaram ligayri shay sidiisuu xaaraam u yahay in ilaahay markaa wax aanad markaa garanayn oo aqoon u lahayn loo nisbeeyaabaana ka mid ah waayo weligeed ma bannaanaato daruuro kuma bannaanaato xitaa ashyaada qaarkeed waxay banaanaataa cinda daruura iyo markay dani keensato iyo waxyaabaa la shubaa oo sharcigu kuwa ogolaya sida baktigii oo kale baktigii dee in la cunaa waa xaaraam laakiin haddii dani kugu qabsato waa la cunayaa dhibaatana kuma jirto laakiin waxa weeye ilaahay in lagu been abuurtaa marna xalaal noqon mayso waa muxaram lidaati sidiisu xaaraamu yahay sida waxa weeyaan baqiyiga iyo xadgudubka iyo waxyaabahaasi marnaba aanay xaraamu noo aanay marnaba xalaalu noo marka waan taquluu cala allahi maa laa taclamuun ashyaada muxaramaatun bidaatihi sidiisa u ah ayay ka mid tahay aan marnaba bannaanaanay marka shaygii xaaraamtee nooca ah in waxa weeye lagu dhiirado si yar loo yidhaahdaa waa arrin aad iyo aada u xun arrintaa iyadoo nebigu inoogu baraarujinayo sala allahu calayh wasalam sida imaamuaxmed iyo kheyrkiiba ay yidhaahdeen ayuu qolada khawaarijta ah kaga digay min casharati awjuh min alxadiis annabawiya sala allahu alayh wasalam intaas oo toban weji oo ka mida xadiista nebiga sala allahu alayh wasalam waana bidcadii ugu horraysay islaamka soo baxda khuduuradeeda iyo halisteeda nebiga sala allahu alayh wasalam oo joogabay soo baxeen oo dulkhuwaysir ah uu ku yidhi nebiga icdil fa inaka lam tacdil cadaalad samee tani cadaalad maaha eh maalintii xunayn markii nebigu sala allahu calayh wasalam uu kuwii uu soo dumayay quluubtooda uu waxa weeye hanti fara badan iyo geel fara badan iyo boqol boqol geel iyo waxyaaba lamida uu siiyey ansaarna uu ka tegay oo aan waxba siin ansaar laftooda laabtooda wax yaro xagteen sida kamaa fii saxiixi اlbukhaari wagayri oo iyagu iyagoo aan shaki nebiga cadaaladiisa ay ka shakeen haba yaraatee aanay jirin misna ay lahaayeen markay adkaatana miyaa naloo yeedhayaa dagaalay noqoto marka kalena ma quraysh oo seefaha iyagu dhiigoodii ka dhibcayo oo uu ka daayo ayo kuwaanu leynaynaaba iyaga yihiin miyaa la siinaya hantida ilaa baa nebigu sala allahu alayh wasalam uu cudur daartay oo uu tilmaamay miyaydaan ku qanacsanayn oo ku faraxsanayn inay dadka kalena xoolaha iyo waxyaabaha la tagaan idinkuna haddaa ansaartihiin nebi maxamed sala allahu alayh wasalam aad la tagtaan oo guryihiinna la qabataan hadday ummadda kale dhudhub iyo waddooyin marto anigu ansaareed baan mari lahaa nebi uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam maalintaa iyada ah koodii ugu horreeyey khawaarijta waxa uu markaa nebiga u nisbeeyey bicadam alcadaala iyo waljawr inaan nebigu cadaalad samaynin jawrna ay tahay waayo wuxuu fahmi waayey sababka nebigu qoladanna u qadiyey qoladanna wuxuu siiyey daa'iman wa abadan weligeedbana sidaas qolada khawaarijta loo yaqaanaa ku dhaqmaan bisuui fahmihim ayay cuskadaan markaa bifahmi culamaai rabbaaniyiin uma noqdaan waayo maalinkaaba hadday saxaabada culimmadoodii u noqon lahaayeen oo waxa weeye abibakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali iyo a'imadii kale ibnu mascuudiyo kuwii la ahaa hadday wax weydiin lahaayeen waxay odhan lahaayeen nebigu sala allahu calayh wasalam qaybta uu noocan u dhigayo xikmad baaliqa abuu ka leeyahay jawrna nebiga looma nisbayn karo ansaaroo la qadiyey baan u nisbayn laguna canaanan waayo nebigu waa canaantay kan dulquwaysana way xaka marka man yacduli lama cadil war yaa cadaalad samaynaya haddana anigu cadaalad samayn waayo laakiin ansaari markay cabatay nebigu waxa weeye ammaan uunbuu u sheegay waana u caqli celiyey ma canaanan marnaba ma canaanan waayo iyaga kama ahayn xadgudub kama ahayn markaa shaki ay nabiga cadaalad iska shakiyeen su qasdi kuma jirin laakiin waxoogaa dhallinyaradoodii kama fii saxiix albukhaari ayaa yaabtay oo istiidhi war nimankan quraysheeda hantida loo miisaya kuwa idila dagaalamaya isku rugmateenna iyaga yihiin wallaahi alla iyo rasuulkiisubaa yaqaana waa yaab laakiin may may nabiga cadaaladiisa marna kama ka shaki marka iyaga lama canaanan laakiin qolada kale waa la canaanta marka bidcada noocaasiya ah, khuduuradeeda nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu ku tilmaamay waxa weeye iyagoo cibaadaad badan muujisanaya salaad iyo soom iyo waxyaaba lamida aynaan xitaa saxaabada kale ay tooda xaqirayaan markay kuwa khawaarijta arkaan misna waxa uu tilmaamay laa yujaawisu xanaajirahu cilmiga iyo qur-aankanay akhrinayaan yamuru calaa alsunani wuxuu marayaa carabyadooda u carabyadoodan unbu ka soconaya cilmiga ay ka qubayaan ama halkan waxa weyaan qulaanqulshaa uma dhaafayo fadlan waxa weeye can suduurihim iska dhaaf laabtooda halkan baa ka gudbi maayo ilahayna muxuu ku tilmaamay culimmada bal huwa aayaat bayinaat fii suduuri aladiina uutu lcilm ahlulcilmiga iyagaa cilmigu laabtoodu degaa kuwana laabtooda degi maayo carabkoodu ka qulqulaya qulaaqulshaana ka gudbi maayo sidaa daraaddeed ayay fahan xumo daraaddeed waxa weeya nebigu ugu gudbeen oo saxaabadiisii markii dambe khulafadii ay la dagaalameen oo cali iyo la ogaa dagaaladii dhex maray cumaanna gacantoodaba ku dileen oo waxa weeye ay saxaabadiina kula dagaalameen marka bidcadan iyada ah oo baabkan marka la joogo ta ummadda muslimiinta halaagta ah culimmaduna in badan ka digaan aafaadka keensada waxaa ka mid a ah shaksigu inuu markaa cuskado fahamkiisa culimmada rabbaaniyiinta ana aan u joojin waayo xudasaahul asnaam baa lagu sheegay inay da'yar yihiin marka hore waa da'yar yihiin cilmiguna kulaanqulshaa u dhaafi maaya baa leeyahy oo cilmi laabta gaadhay maaha ee halkan dhowbuu taagan yahay oo afkoodanunbuu joogaa maca daalika waxa weeyaan culimmadii muslimiintana kuma taqayudayaanoo markuu la munaadaroonayay ibnu cabbaas waxyaabuhu ku tilmaamay waxaa ka mid ahaa inaanu saxaabadii nebiga axad ka mid ahi la socon marka culimo ma yeeshaan daa'iman wa abadan weligood waa noocaa culimo ma yeeshaan bal kuwan iminka isqarxinaya ee caalamulislaami wareeriyey bal hadda eeg culimadoodu waa ayo ama soomaaliya ha joogin ama meel kale ha joogin yaw culimo ah iyagaa istoocsanaya fatwo ay kuwa ay mujaahidiin ku sheegaan bay qaataan cid culimaa la garan maayo cid allaaliya cid ay culimo ka dhiganayaan ma jiro fahankooday la gaar noqon aan qulaanqulshaa gaadhsiisnayn cid culimada ay cuskanayaan oo u joojinayaanna ma jirto yaqtuluuna ahla alislaam wayaddacuuna ahla alawthaan muslimiintaanay laayaan daa'ima wa abadan muslimiintaay laayaan gaalada intay kulmaan wax badan maaha laakiin muslimiinta ayay ka siiyaan nebiguna sala allahu calayh wasalam khuduurada arrintaasa si weyn bu inuu gaga digay nimankaa khawaarijta loo yaqaano bal xadiiska ibnu maajaha iyo musnadka imaamulaxmed iyo keyrkiiba ilaa labaatan jeer in ka badan buu tiriyey nebigu oo uu yidhi kullamaa kharaja qarnun qudic kullamaa kharaja qarnun qudic mar kastoo qarni soo baxaba waa la jarayaa misna ma dhammaanayaane ilamaa u dijaal dhexdooda ka soo baxayo ma dhammaanayaan way soconayaan maaha kuwii horaa noolaanaya looma jeedo ee marba fikirkiibaa dib usoo cusboonaanaya fikirkii maalintii cumaan la dilaya joogay bay maanta hayaan kiibaa dib usoo cusboonaanaya marka runtii khuduurada noocaasiya ah si looga badbaado waxaa muhim ah wixii dariiqii qoladaasi ku luntay in la iska ilaaliyo oo ay kow ka tahay qofku fahmu salafi hadihi اlumma iyo fahanka culimo kasta oo casrigaa ah joogtaa inuu weydaarto waayo fii kulli casrin culamadoodaa la cuskadaa fii kulli casrin culamadoodaa la cuskadaa waayo ilaahayna ma odran culimadii hore kutubtooda akhriya ama salaf ha noqdeen ama qeyrkood ha noqdeen laakiin maxaa laynagu addoonsaday fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun kitaabku keliga kuuma filla casri kasta culimmadiisa oo culimo ah waaqica markaa joogana iyagaa fahmaya fahamkii salafkii hore ka maanta joogana iyagaa isku xidhaya oo cilmigooda adeegsanaya marka arrintu waxay tahay in waxa weeye culimmada rabbaaniyiinta fii jamiici anxaa ilcaalam jooga ee cilmigooda lagu kalsoon yahay ee da ahaan ku hormaray ee waayo aragga ah ee aimada sunnada ee maanta ay ka mid yihiin ama fawsaan ha noqoto ama cabdimuxsin cabaad ha noqoto ama sheekh rabiic ha noqoto ama luxaydaan ha noqoto ama muftiga waxa weyaan ha noqoto sacuudiga iyo kuwa la ah fii jamiici anxaai caalam waddan qura a'imada waaweyn ee cilmiga ku raasukhay ee dhexdegay kuwaasibay tahay ee hawadii ka tagtay ee og inay qabri qarka u saaran yihiin kuwa noocaas siyabay tahay cilmiga in laga qaato ama ina yaroo hawadiisa la ciyaaraya oo qoriga degta saartay oo doonaya inuu kugu akriyo markaa culimadii hore aqwaashoodii culimada hore aqwaashooda kuma filla waayo masaladu intaasoo weji bay u baahantay in laga eego haddii culimada hore aqwaashooda kugu filan tahay dee nusuusta kitaabka iyo sunnadaa ka mudan oo kugu filaan lahayd laakiin iyada lafteeda fahm u baahan iyo istinbaad iyo cid waxa weeye muxkamkeeda iyo mutashaabiheeda isu celisa oo waaqica ku dabaqda waayo waxaan ku markaa loo yaqaana takfiirka bikayri xaqin waxa weeye waxay inta badan seegaan markay culimmada ka tagaan iyo fahamkii salaf hadi lumma waxay kaloo seegan yihiin markaa gaalaysiintu inay isku khilaafto biikhtilaafi alashkhaas waalaasmina iyo walamkina wax kastoo hebel ku gaalooba hebel ku gaaloobi maayo bal xadiiska xudayfe saxiixa ah waxa uu tilmaamayey inay iman doonto wakti waxa weeye dadku aanay garan doonin soon iyo salaad iyo zako iyo waxay yihiin midna aanay garanay laa ilaaha illa allah unay odhanaya wax kale ma garanaya kelmadaasaanu soo gaadha wakhtiga odhan doona ma dhacay misna ku gaaloobi maaya kuwa gaaloobaya marka l maxay u taraysaa wuxuu yidhi tunjihi min annaar xadiiska saxiixa naartii ka badbaadinaysa naartii ka badbaadinaysa waayo waxaa dhici kartaa wax hebel loogu cuduray in hebel kale loogu cudri waayo waxaa dhici kartaa wax hebel ku gaaloobay inaan hebel ku gaaloobay sida awdeed baad arkaysaa ahlulcilmigu fii jamiici lkutub markaad akhriyayso iyaga oo markay shay kufri keensada sheegayaan odhanaya in lam yakun markaa nasha'a bibaadiyatin baciidatin can ilculamaa haddaanu ahayn mid ku barbaaray masalan markay imaa culima min addiin bidaruura sheegayaan waxaa diinta si sahlan lagaga ogaaday ayay odhanayaan haddaanu ku barbaarin miya culimada ka fog aw xadiisu cahdin bilislaam aanu ahayn midhow waan soo muslimay marka maxay kuu sheegayaan shaygani in ummadduba ku gaaloobayso allahuma ilaa cidda dhibkaasi haysato oo iyadoo aan gaaloobayn mooyaane marka waxaa hebel ku gaaloobay hebel kale inuu ku gaalooba daruuri maha waxaa dhici karta adigu haddaad kelmadaadka qaarkood tidhaahdo sidii sheikhulislaam ibnu taymiyaba markuu jahmiyada qullaadoodii iyo culimmadoodii kuwa la niqaashay kuwa u culimo ah uu lahaa hadalkaaleediin haddaan idhaahdo anigu waan gaaloobaya hadalkaa aad ku hadlaysaan haddaan idhaahdo anigu waan gaaloobayaabuu laakiin idinku gaaloobi maysaan waxaa ku hadlaysaan liannakum juhaal hadda waa culimo culimay sheeganayaan misna wuxuu leeyahay anigu haddaan afkayga waxaa soo maraya waan ku gaaloobaya lakiin idinku ku gaaloobi maysaan inta badan qolada khawaarijtu arrinta noocaasiyana uma qurqursano oo ma fahmaan ma fahmaan oo kala garteen ee waxay qabaan qofku hadduu ku dhacaba gaalow balka gaalaysiin waayaa gaalow waa masiiba markaa waa ta keensatay inay ummaddii halaagaan inay ummaddii halaagaan bal waxay wax ku gaalaysiyaan waxaan gaalnimaba ahayn oo kabaa'ir ah ayay wax ku gaalaysiyaan nabiguna sal اlahu alيه wasalam arrintaa khuduuradeeda aad buu inoogaga tegay ina ahwafa maa ahaafu calaykum rajulu qara'a اlqur'an xata ida ru'yat bahjatuhu aleyh wakana ridan lilislam insalaka minhu ila akhir اxadii xadiiska markaa ibnu xibaan iyo abaraani iyo ay soo saareen albaniyana ay xasaniyeen iyo ahlulcilmiga qaarkood waxa uu tilmaamayaa nebigu waxaan idinku cabsi badnahay buu yidhi wax la arko waxaan idinku cabsi badnahay nin qur-aan akhrinaya markii haybadiisii iyo quruxdii qur-aanka korkiisa laga arkay ayuu kutuba xoor noqonaya oo kutubta dhiganaya waxaana uu waxa weeye markaa kutubta xoore ee shaksi ummaddu usoo erkato isagoo ahaabuu kutuba xoor noqonaya umuurtii iyo dariiqii toosnaana insalakha minhu waa ka baxaya arrintii kutuba xoor buu noqonayaa oo min waraai dahri buu ka tuuri maca dalikana markuu sidaa sameeyo seef buu qaadanaya dariskiisiibuu gaalnimo qola kala hayaa buuyii odhanayaa way gaaloobeen seefta ha loo qaato markii la weydiiyey le rasuulkii allow ma kan tuurayabaa gaalnimada u dhow mise ka lagu tuurayo ka tuuraya buuyi kanle waxbaa gaaloobay isagaa gaalnimada u dhow marka nebigu aad buu arintaa sheegay bulshadiisa inuu kaga baqayo iyo ummadiisa inay ku timaado cid cilmi sheeganaysa ummadda dhiiggeedii inay si yar ku banaysato waxaana muhima in la ogaado gaalnimadu inay tahay xaq ilaahay iska leeyahay alkufru xaqu llahi uma rasuulihi yahbutu binnasi la biqowli fulani man kana rab lcaalamiina wacabduhu qad kafaraahu fadaka dulkufraan ibnu qayim ljawsiya nuuniyadiisa wuxuu ku sheegayay marka kufrigu waa xaq alle iyo rasuulkiisu iska leeyahay cidda alliya rasuulkiisu gaaraysiiyeen unbaa gaala kuma gaaloobo hebel baa yidhi biqowli fulaan hebel hadalkiisa cidna kuma gaalowdo shaksiga ilaahay iyo rasuulkiisu gaalaysiiyeen unbaa gaal biqowli fulaan kuma sugnaado maadaamay sidaa tahay ilaahay inaan lagu been abuuran waa shay waajib ah qofka islaamnimo u sugnaatayna aan islaamnimada si yar lagaga saarin min masaa'il alwaciid oo dhanna waa noocaa ah, sidaas si leeg bidcadu waa ariiqa wey bi ariiqa bay maraysaa inaad ummadda la tabdiiciyo maaha biduuni cilmi wa biduuni burhaan in la tafsiiqiyo fisqi lagu xukmiyo maaha waayo waa xukum sharci ah xukumka sharciga ana ilaahay ha ku been abuurana iska hubso weliba markay kufriyaad inaad qofka diintaba ka saarta gaadhana yani arrin fudud maaha arrin fudud maaha waxaa kalaan ishaari lahaa kuwa mawduuca alla ku fidmeeyey ee shaydaanku u fudaydiyey ee ku fidmaysan aada bay u daalacdaan baabkan haddaad aragto qolyooyinka ku fidmaysan hijra watakfiir iyo qeyrkoodba iyo al iyo wixii waddadooda marayba hadday masaa'ilkan damcaan inay kaala niqaashaan ha ku degdegin waayo abwaabtii kale iyagaan garanaynin ayay kan si wacan u qaybeen si fahan qalloocanna ku qaybeen oo aanay culimada rabbaaniyiintaa u celinayn dabadeedna waxay kugu akhriyayaan intaasoo kutub bay waxay ka soo naqliyeen kugu soo afrogayaan marka niqaashkooda iska hubso oo markaad aragto inuu belaysan yahay oo fidmaysan yahay ciddaad isleedii ehel bay u tahay oo subax bay ula niqaashi karaysa u gudbi waayo iyagoo baabu dahaara aan garanayn oo haddaad tidhaahin maxay weysadu ku jabtaa iyo maxay ku ansaxdaa aan kala garanay oo gabadhiisa iyo xaaskiisu hadday umuuro xayd ku saabsan uga cabato oo tidhaahdo tolow daahir maahay mise maahay muujidaada odhanayo aan garanayn ayuu kan si belaysan u qayba dabadeedna markiiba inuu shubahaad kugu soo ururiyo oo adiga kaa shaki siiyo oo ku yidhaahdo anaa kaa saxan ayuu doonaya marka ha ku digdigin hijra oo takfiirigi haddaad qolyaha aragto sida faatixaday u qaybaan meelaha shubahaadka shaydaaniga oo ah marka aada isaga hubso haddaad aragto qof waxaa soo qubaya markiiba culimmada aad ku tuhmaysa baabka balina keendhe aan halkaa tagnay oo culimmadaa isaga gudbi iyaga ha ku akriyo oo markiiba shubahaadkiisa ha faydeen lakiin adigu si yar ha isu oo markuu iska kay celidaa guro ee aragto inuu kii noocii baabkan ku belaysnaa yahay oo haddaad abwaabta kale ula kacdo haddaad luqo ula kacdo iyo naxwo iyo sarfi iyo wax iyo haddaad xadiis iyo muuri ula kactimi garan maayo laakiin baabka u yaqaana intana lagu qafilay oo la qaybsiiyey oo maantaba la cabsiinay marka inuu si yar kuu fidmayaa baa dhici karta ha ku degdegin marka runtii waa baab mudan in isha la geliyo taasayna u kalifaysaa inaynu bacdu tawjiihaadka nidhaahno marka arrinta noocaasiya ah in loo dhugma yeeshaana aad bay muhiim u tahay waxaana muhima in la ogaado wax kastoo ahlulcilmigu ay yidhaahdeen waa gaalnimo macnaheedu maaha qofka sameeya inuu ku gaaloobayo kullu man waqaca fi lkufri laysa alwaqa alkufru calayh mid kastoo gaalnimo ku dhaca macnaheedu maaha gaalnimadii inay ku dhacayso marka ahlulcilmigu waxaad arkaysaa intaasoo daa'ifo ay gaalaysiiyeen misna marka la joogo abwaabta kale ama mucayanaadka iyo qofka gaarka almucayanka inaanay gaalaysiinayn ibnu qayim aljawsiya oo kale iminka dawaa'iftii salafku in badan gaalaysiiyeen ayaa markuu joogo kitaabkiisan aduruq alxukmiya fi siyaasa sharciya wuxuu odhanayaa kuwa aslulislaamka inagu waafaqsan haddaynu ahlu sunnaha nahay kuwa aslulislaamka inagu waafaqsan laakiin inagu khilaafay usuul ka mida usuusha islaamka kuwaasi waa aqsaam buu odhanaya <clears throat> qaybo ayay u kala baxayaan waxaanuu markuu miaalinayo odhanaya karaafida wاlqadariya wاljahmiya wagullaat اlmurji'a afartaasuu cabiraya kuwa usuusha islaamka qayb inagu khilaafsan buu odhanaya laakiin asalka islaamka inagu waafaqsan markaasuu ka bilaabaya kan raafida wاlqadariya wاljahmiya waqulaat اlmurjia qulaat اlmurjia aladiina kafarahum salaf markaasuu odhanaya kuwaasi waa qaybo qaybta koobaad qof buu odhanayaa jaahil ah oo waxa weeye aan markaa islaamkii wax cilmiya ulahayn ka noocaasiah falaa yukfar buu odhanaya lama gaalaysiinayo walaa yufsaq lamana fisqi laguma laa yufasa manaa laguma fisqi xugminayo laa yukafar walaa yufasa walaa turaddu shahaadatu shahaadadiisana lama celinayo buu odhanaya shahaadadiisana lama celinayo mar haddaanu ahayn qof awoodaya buu odhanayaa hadyigii nebiga sala allahu alayh waslam ee dariiqii toosnaa inuu barto uu jaahila raafido uun iska maqlo leanna raafidi baana oo adeer raafidadu waa maxay dee mooye waa qolo khayr qabta oo fiican intaasuu taaganya wax kala garan maayo wax allaali wuxuu fahmaya waa jaahil dam ah cid hadyiga u caddaysana ma hayo wax allaali wuxuu fahmayaa ma jirto wuxuu leeyahay ka noocaasiya wuxuu ka mid yahay aladiina laa yastadiicuuna xiilata walaa yahtaduuna sabiila faulaa'ika casa allahu an yaxfuwa canhum wa kana allahu cafuwan afuura saasuu leeyahy wuxuu leeyahy kuwaa ilaahay inuu saamaxo ayay u bandhigan yihin marka iska daa in la gaalaysiiya lagu fisqi xukumin maayo markhaatigoodana waa la qaadaya qaybta labaad buu odhanayaa waa qolo ay qolada ahlulbidaca ah raafidada iyo waxa weeyaan jahmiyada iyo qadariyada iyo gulaat ulmurjia iyo waa kuwa buu leeyahay ay u suuroobayso ahlulcilmiga inay wax weydiiyaan iyagu kuwii hore damta ahaa ee yaabanaa ee ciday wax weydiiyaan waayey lama mid aha iyo xaqa inay garaartaan laakiin waxay ku mashquuleen adduunyo iyo madaxnimo iyo markaa dunida macmacaansigeedii shaksigaasi waa mufarid buu leeyay waa qof xadgudbay weeye waciidkana waa u bandhigan yihin waciidkana waa u bandhigan yihin waana kuwo dembaabay oo markaa la iman waayey waxa weeye wixii ilaahay uu ku waajibiyey lamay imanin laakiin yeelkadoode wuxuu leeyahy kuwaa laftoodu waa kuwa bacdulwaajibaadka ka tegey ayuunbay la xukum yihiin marka waxaana la tixgelinayaa buu leeyahay sunnada iyo bidcada ay ku jiraan marba taqaalib noqota waayo waa laga yaabaa inuu rafdi iyo balaayana ku jirto wax rumaysan yahay bisna sunno badan iyo wax badanna oo ila jahligaa ka badana waxbuu saa isugu qooshay moogta marba dhinaca qaalib noqota ayaa la rajaxaa buu leeyahay markiiba ha odhanin markhaatigiisu waa marduud mar haddii in raafidinimo ama qadarinimo wax kaga jira waan eri ha odhanine eeg buu leeyahay miisaan xaaladiisa hadduu laakiin qolada saddexaad wuxuu odhanayaa xaqi u caddaaday oo uu waxa weeye inay dalaal ku sugan yihiin arkay laakiin waxa weeye tacasub uu u tacasubayo kooxdiisa iyo xaqa oo uu markaa diiday iyo colaatan oo markaa la colaatamayo dadkan kale iyo ayuu diidaya u arkaa in laga saxan yahay misna ujeeddo kalu leeyahy ka noocaasiya wuxuu leeyahay shaki kuma sugna aqala darajaati waa inuu faasiq yahay kufrigiisuna waa maxalulijtihaad wey kufrigiisuna in gaalnimo lagu xukmiyo cayntiisa waa maxalulijtihaad hadda u fiirso hadda waa kaa baadillimad kuu caddaaday ee masalan ka mida murji'adii qullaadda ahayd ayuu leeyahay waa maxalulijtihaad ninka caalimka ahi markuu saa u eego waxaa dhici karta inuu gaalnimo cad ku xugmiyo mid kalena inuu yidhahdo warniyo maaha eh warninku si moodaysa maaha balaayo kalaa ku sugan waa maxalulijtihaad marka waxaad arkaysaa ahlulcilmigu daa'iman wa abadan siday isaga dhowrayaan iyo say ugu cadaalad samaynayaan mukhaalifiinta marka runtii arrinta noocaasi ah waa inaan lagu degdegin waana in mar kastaba iyadoo axkaamta shareicada dhammaanba aan lagu degdegayn arrintaa gaalnimada ku saabsanna waa in si gaara looga fiirsadaa ummadda dhiiggeeda aan lagu bannaysan waxa weeye wax sahlan iyo in si yar ummadda loo gaalaysiiyo wlmurtadu huwa man kharaja can diin lislaami ila lkufri gaalnimo uga baxay gaalnimadu macnaheedu ma aha inuu diin kala rumaysto macnaheedu saa loogama jeedo ila kufri dala sheegayaa arlada wax aan gaalnimo iyo muslimnimo ahayn kama jiro fa minkum kaafir wa minkum mu'min wax waasida la yahdaa ma jirto marka haddaad islaamnimo ka baxday dhehba diinba ma rumaysniyo dee bartaadaad gaal ku tahay biijmaaci lmuslimiin marka imaa inaad muslim noqoto iyo ima inaad gaal noqoto waxba uma dhexeeya mar haddaad islaamnimadii ka baxday sirta kaafiran ee macnaheedu ma aha inuu diin gaara doorto yidhahdo anigu ahlulkitaabkaan la haya anigu diin heb ma aha mid kastoo islaamka ka baxay saara kaafiran mar hadduu kaba baxayba waman kharaja can diin islaam ila lkufri bificlin buu kaga baxay ficil sida inuu sanama sujuudayo wax la mida aw qowlin buu kaga baxay sida inuu alla iyo rasuulkiisa caayo iyo wixii la mid ah aw ictiqaadin buu kaga baxay wuxuu rumaystay wuxuuba rumaysan yahay nebi dambe soo baxayo oo masalan waxa weeyaan sida qaadiyaaniyaed oo kale axmed qulaam maysa kana yidhaahdaan ayaabuu rumaysan yahayba inuu nebi yahay nebi maxamed dabadii nebi waa soo baxay ayaabuu rumaystay waxa weeye waa gaalnimo cad biijmaaci lmuslimiin aw shaka ama wuu shakeeyo waxay ahayd inuu yaqiiniyo ayuu waxa weeyaan ka shakeeyo wuxuu leeyahy war diinta islaamku waa diin wacan laakiin inay de iyadu taxaqaa tahay waxoogaa waa yaro shakisa de waa gaal cad mar hadday wax in la yaqiiniye ay ahayd ama wuxuu leeyahay anigu nebi maxamed waan rumaysnay sala allahu aleyh wasalam laakiin in nebi soo bixi karo dee ilaahay isagaa waxa wey awooddiisa la macid baa ku maamulaysa hadduu doono wuu soo saaraya shubhadaasaa dabada isaga rugta war dee nebi maxamed baa caddeeyey oo allaa caddeeyey inaanu soo saarayn xitaa miyaad rumaysan weyn nin aniga aada iguma cadda anigu odhan maayo way soo baxaysaa laakiin ilaahay baa yaqaana wallahu aclam waa shaki ma ogtahay waa kaafir billah wey marka waxay ahayd inuu yaqiiniyo hadduu ka shakiyo iyadana waa gaalnimo cad وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام ويشيغين أهل العلم وحا تفاصيش وحا أدونك وكقبحيو watarjicu kulluhaa ilaa jaxdi maa jaaa bihi rasuul markaad hadhow wado wadabana aakhirka waxay isugu noqonaysaa unbuu yidhi dafiraad la dafirayo ama cinaad iyo dee madax adayg lagu samaynayo wixii rasuulku la yimi sala allahu calayh wasalam ama jaxdi bacdi aw jacdi bacdihi ama qayb ka mida oo la diidaya bay noqonaysaa oo la dafirayo hayra muta'awilin isagoo aan wax ta'wiilah aan lahayn fii jaxdi lbacdi qaybtaa uu dafiray isagoon wax ta'wiila oo waxa weeye la yimi aanay jirin faman irtada qofkii gaalooba istutiiba waa laga toobad dalbayaa alaaata ayaam saddex maalmood saddex maalmood baa la toobad weydiinaya adigu inta la toobad weydiinaya ahlucilmigu way isku hayaan laakiin qowlkanaa fiican in saddex maalmood aan lagu degdegin in loo kaadiyo bal waaba intaasoo qofka wax ka xun yihiin war maxaa ku helay daada war saata saddex maalmood baa loo markaa la toobad weydiinaya war maxaa kaa xumaa warba lukaadidaa laguray war hortuuba maskaxdaadu caadi ma tahay ma dhiishkaa ku yaro dhaqaaqay waa lala wadayaa moogta fa in rajaca hadduu noqdo oo islaamnimadii dee markaa uu gaalnimadii ka soo noqdo islaamnimadii u noqdo wa ilaa hadduu noqon waayana qutila waa la dilayaa oo waxa weeyaan xadkiisu waa in la dilo bisayfi lagu dilo qortaa laga jaraya seef baa lagu dilaya waayo waa shaksiyad xun shaksiga islaamnimadka dhadhamiyey misna waxa weeye ku noqday halkii uu ka yimid iyo meel la arko meesha ugu xumayd oo gaalnimo ah shaksiga noocaasiya waxay noqonaysaa dil arrinkiisu man badala diinahu faqtuluuh walada halka aynoo joogto wallahu subxaanahu wa tacaala